bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu maa yaquuluhu cinda annowm baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquuluhu qofka uu dhahayo cinda nowmi hurdada agteeda markuu seexanayo ayb adkaartii cinda nowm uu akrinaya baab hore noo soo mara wuxuu ahay markuu seexanayo iyo markuu soo kacaayo kanna marka abwaab la xiriirtabo ayb marka la jiifanayo adkaarta faraha badan ee soo aroortay ayuu qeyb ka mida ama daraf kamida ayuu sheegayaa qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi inna fii khalqi samaawaati waalardi ciraryaalo abuuristooda alla uu abuuray dhexdeeda waal-ardi dhulka abuuristiisa dhexdiisa wakhtilaafi illeyli habeenkii iyo wanahaari iyo maalinkii is iskhilkhilaafidooda oo ay marna maalintu gaaban tahay marna ay dheer tahay marna habeenku gaaban yihiin marna habeenku u dheeryahay ama mugdiga iyo iftiinka ay isku khilaafayaan la-aayaati baa ku sugan calaamaad daalaatin tusaayaan calaa waxdaaniyati illahi ilahi waxdaaniyadiisa iyay ugu sugan yihiin liulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ah alladiina kuwii ay ugu sugan yihiin yadkuruuna allaha alla xusaayeen qiyaaman qaa'imiina xaal ihiin iyagoo taagan wa qucuudan qaacidiina xaal ihiin iyagoo fadhiyo wa junuubihim wamutajiciina iyagoo jiifa xaal ayihiin calaa junuubihim dhinacyadooda u jiifa alla xusaayeen wayatafakaruuna fii khalqi samaawaati waxay fiirfiirinayaan oo ku fakarayaan samaawaadka abuuristooda ee walardi dhulka abuuristiisa oo calaa junuubihim taas buu ka rabaa al aayaat yani iqra il aayaati aayaadka aqri marka ayb aayadahan marka nebigu markuu soo kaco akhri aqri jiray habeenkii salaatuleyl soo kaco wacan xudeyfata waabi darin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama nabigu kaana wuxuu ahaa idaa awaa ilaa firaashihi firaashkiisa haddii uu galaayo oo u dunmaayo qaala wuxuu dhahayay bismika allaahuma axyaa wa amuut rawaahu lbukhaariyu xadiidkan waa soo hormaray wacan caliyin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam qaala lahu wuxuu ku yiri isaga cali nabigu cali wuxuu ku yiri iyo walifaatimata iyo faatimo radia allahu canhumaa idaa aweytumaa haddii aad u dumantaan oo aad gashaan ilaa firaashikumaa guushiina ow amase idaa akhadtumaa haddii aada qaadataan madaajicakumaa jiifkiini haddaad qaadataan ayb makaanu jiifkiini aada gashaan aad qaadataan fakabiraa alaaan waalaaiina soddon iyo saddex jeer allahu akbar dhaha wasabixa alaaan waalaaiina soddon iyo saddex jeerna tasbiixsada oo subxaan allaahi dhaha waxmadaa alla ammaana oo alxamdu lilaahi dhaha alaaan waalaaiina soddon iyo saddex wa fii riwaayatin riwaaya atasbiixu tasbiixda arbacan waalaaiina ayuu ka yeelay ka dhigay wafii riwaayatina atakbiiru takbiirta arbacan waalaaiina uu ka yeelay riwaayo kalena ayb muttafaqu calayhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray riwaayada soddon iyo afar takbiirada ka dhigayso bukhaari baa wariyey ayb marka xadiidkan weliba sabab uu lahaayo faatima radi allahu canha ayaa waxay tiri rasuulka ilaahay khaadim ii adeego ii sameeyo isii mar ay addoomo badan nebiga uu helay ay u yimaadeenay ahayd markaasuu wuxuu yidhi maidinki ma idiin sheegaa waxa idinkaga kheyr badan addoonkaas markaasu wuxuu bara markaad seexanaysaan sidaan akhriya soddon iyo saddex subxaan allahi soddon iyo saddex alxamdu lilahi soddon iyo saddex allahu akbar ayb soddon iyo saddex allahu akbar soddon iyo saddex subxaan allahi soddon iyo saddex alxamdu lilah riwaayadka qaarna soddon iyo afar bay allah akbarta ka dhigaysaa taasaa idinkaga kheyr badan khaadim faatima marka waxay aada uga sheegatay gacanta iyo shaqada guriga ayay aada uga cabatay gacmaheeda say u saameeyeen iyo waxyaabaha culamada qaar marka waxay ka qaateen meeshaas qofkii markuu seexanayo sidaan akhriyo inuusan shaqo iyo waxaas ku daalaynin oo shaqada oo karti u yeelanayo ayb ibnu taymiyana waxaa ayaa saas saasgii oo tilmaamayba marka alxaafid alcayni kitaabkan layidhaha alcalam alhayib alkalimu ayibka ibnu taymiya uu ku sharxo wuxuu yidhaahdaa isagayna ka muuqatayba ayb oo wax dadku ay bil iyo meelaha ku qabtaan ayuu usbuuc ku qori jiray isaga ayb wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa awaa axadukum midkiin haddii uu galo yani u dunmaayo u galaayo ilaa firaashihi dugashiisa falyanfud ha jafo firaashaga gogoshiisa ha jafo bidaakhilati isaarihi macawistiisa ama go-a oo hoos ka wato meesheeda gudaha ah ha ku jafo oo adiga markaa macawis wadatid meel macawista qeybna waa koreysaa qeybna aday kula xiriirtaa jirkaagay la xiriirtaa gudahay ku jirtaa qeybtaas marka jirkaaga la xiriirto dhinacaas ugaga jaf firaasha sababta maxay tahay allahu aclam rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ayaa tilmaamay macno ayuuna ku tilmaamay macnahaasaana marka xoog badan macnahaasaana yani waxaa weyaan yay tahay waxyaabahan marka lagu gaaraya ee lagu helaya fa inahu laa yadrii ciladii marka waa tanaayo maxaa loo jafaa geedka jafidda waa maxay ayb midaan oo hoos macawista hoosteeda maxaa gudaha inta maxaa loogu jafaa iyadu waxaa weeyaan lama fahmi karo ciladeeda in la dhaho waa dhici kartaa waasaan sheegna laakiin jafidda caadiga maxaaba loo jafayaa fa innahu laa yadrii ma oga qofku maa waxa khalafahu dib maray caleyhi isaga uga dib maray saaka iyo gogashan ka kacay waaska soo shaqaystasaa maanta dhan caawa u yimid wax uga daba maray oo meesha galay ma oga isaga bahal wax lamida inay ku jiraan dhici karta ugaga dabamaray isaga uma yaquulu wuxuu dhahayaa markaa kadib wuxuu dhahay bismika rabbii uma yaquulu wuxuu dhahayaa bismika rabbii wadactu janbii bismika magacaaga kaalmaysashadiisa rabbii yaa rabbii rabbigayow yaa wadactu jambii dhinacayga dhigay dhinacayga wadactu aan waan dejiyey jambii dhinacayga gubashii baan dhigay dhinac wa adiga kaalmahaagan arfacuhu kusoo kor qaadaya kusoo koryeelaya dhinacayga waxaan kusoo koryeelayaa adiga kaalmahaaga in amsakta nafsii nafsadeyda haddaad haysato ood celisid farxamhaa ilaah u naxariiso wa in arsaltahaa haddii aad dirtidna oo aada yacni iisoo celisid faxfadhaa ilaahu xifdiyo ilaali bima taxfadu bihi waxa aad ku xifdisid cibaadaka asaalixiina addoommadaada wan wanaagsan waxa aad ku xifdiso ku xifdi haddaad nafta iga qaadato oodan iisoo celinin ilaah u naxariisa nafteeda haddii aa ii soo celiso aa iisoo dirtana ilaahow dhowr nafsadeeda ilaali waxa aad ku ilaaliso addoommadaada wan wanaagsan yani xifdi khaas ah isiiwa muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen marka kaalmo alla ayuu ku jiraa waxaad fahmay marka xadiidka uu tusayaa tacaaliimta nebiga ama aadaabta rasuulka laga qaatay sala allahu caleyh waali wasalam in badan yacni maslaxad aakhiraba ka sukow maslaxad adduunyaa qofka ugu jirta oo maanta dhan marka waxaa lagu leeyahay sidaas daadiyeesha waxaasaa dhacayo sidaas inay dhaclaan laga yaabaa saa hayeeli middan hadda gogashaada jaf maslaxad adduunya maslaxad aakhira labadaba waa ku jirtaa maslaxad aakhira waxay ugu jirtaa nebigaa ku dayanay sala allahu caleyh ali wasalam ajar baa lagaaga qorayaa dikrigan baa akhrisay ajar baa lagaaga qorayaa maslaxad adduunyana waa ku jirtaayo inuunan bahal iyo waxyaabo lamida ku qaniinin oo meesha a ka saarto ka bixisid ayib waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa adkaartu inay alla kaalmaysi wa bika arfacuhu bismika rabbi wadactu jambii iyo waiyaaka nastaciin maqaamaadku waa labo iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin labada maqaamo aadka u weyn oo nala faray waana isdhexgelayaan isticaanadu iyado laftirkeeda waa cibaado marka cibaadadiina inaad la timaado isticaanadiina aa ku dartood mar walba allaha subxaanahu watacaala aa kaalmaysato wacan caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama nebigu kaana wuxuu ahaa idaa akhada madjacahu makaanu jiifkiisa jiifkiisa hadduu qaata nebiga wuxuu ahaa uu seexanayo nafatha fii yadayhi labadiisii gacmood ayuu afuufi jiray wa qara'a bilmucawidaati qul huwa allahu axad iqul acuudu bilfalaq iqul acuudu binaas wuu ku akrin jiray wamasaxa bihimaa wuxuuna ku masixi jiray labadiisii gacmood jasadahu jirkiisu ku masixi jiray muttafaqun calayh <coughs> xadiidkanna waxuu tilmaamaya marka la seexanayo mucawidaadka in la akhriyo qul huwallaha iyo qul acuudu birabi lfalaq iyo qul acuudu birabbi innaas riwaayaadka qaar waxay leeyihiin saddex jeer ayuu samey jiray saddex jeer ayuu afuufayaa marka gacmihiisu wada jiro ayuu calaacalaha afuufayaa kabacdi ayuu marka jirkiisu dhan marinaya wa fii riwaayatin lahumaa riwaaya bukhaariyo muslimba usugnaatay ana nabiya sala allahu calayh ali wasalam nabigu kaana wuxuu ahaa idaa awaa ilaa firaashihi gogashiisa markuu galayo fii kulli leylatin habeen kasta dhexdiisa jamaca kafeyhi labadiisa calaa calood ayuu ururi isu geynayay uma nafasa fiihimaa waa afuufayey faqara'a fiihimaa wuxuu ku akhrinayay qul huwa allahu axad waqul acuudu birabbi alfalaq waqul acuudu birabbi innaas uma masaxa bihimaa wuu ku masaxayay labadiisii gacmood maa wixii buu ku masaxayay istidaaca ou karo ou awoodo oo min jasadihi jirkiisa ka mid ah yabda-u bihimaa wuxuu kula bilaabayay calaa ra'sihi madaxiisa iyo wawajhihi wejigiisa iyo wamaa aqbala waxa soo horeeyo uu soo qaabilayo min jasadihi jirkiisa ah yafcalu dalika sidaa buu yeelayay alaaa maraatin saddex jeer riwaayadan maxay noo faa-iideysay saddex jeer in sidaas uu yeelayo qul wallahi qul acuudu bifalaq qul acuudu binaas wuu ku akrinayaa waa afuufaya waa marinaya haddana mar labaad u yeelay haddana mar saddexaad sidee qaala ahlu luqati waxay yidhaahdeen annafhu nafkhun waa afuufid latiifun yar bilaa riiqin candhuuf la-aan ah afuufid yaroon candhuuf la soconin wacan ilbaraa bni caazibin radia allaahu canhumaa qaala waxa uu yidhi qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu igu yidhi idaa atayta madjacaka makaanu jiifkaaga ama jiifkaaga haddaa timaadi fatawada weyse qaado wuduu'aka weyseqaadkaaga lifatawada weyseyso wuduu'aka yacni wuduu'an mila wuduu'ika weyso weysadaadii kale ah lisalaati a u weyse kale yani weysada sharciga eedo salaada tii a ugu weyseysanayso kale uma dajic jiifu calaa shiqika dhinacaaga alaymani midigeeye u seexo ayuu yidhi waqul waxaa tiri allaahuma yaa allahu allow aslamtu nafsii ilayka nafsadaydaan hogaamiyey ada xaggaagan kuu hogaamiyey wafawadtu waan bandhigay amrii arrinkayga ileyka adaan kuu bandhigay xaggaaga oo adaan ku tala saartay wa alja'tu waan tiiriya dahrii dhabarkayga ilayka xaggaagan usoo tiiriyey adaan ku cuskanayaa waa ilaah oo umuurahaygaoo dhan adaan kuu cuskanaya ayb rahbatan saa maxaan u yeelayaan cabsi mimaa cindaka wax agtaada ahaada aan ka baqahay aan ka cabsanay waraqbatan damac ilayka xaggaaga aan soo damcaayo oo naxariistaada aan damac ka rabo laa malja-a badbaado laa malja-a magangal walaa manjaa badbaado minka adiga lagaa badbaado oo lagaa magangalaa ma jirto ilaa ilayka xaggaaga maahan ama laa malja-a makaanu magangal ma jiro meel la magangalo walaa manjaa meel lagu badbaadaana ma jirto minka adiga xaggaaga meel lagaaga badbaadaa ma jirto ilaa ilayka xaggaaga u mooyaane w adiga aada keenta meel looga badbaadi kara ma leh oo meeshan waxaa ku jira marka towxiid rububiya iyo towxiid luluhiya minka marka waxay tusa wax walba xag alla inay kaaga imaanayaan ilaykana adigiibaa marka waxaa weeyaan allah subxaana watacaala tacaala la aadaysaa umuuraha culculus umuuraha oo dhan ee kuwa fudfududba xagga alla la aadaysaa marka ilaah yacni khayr iyo shar labada adaa keeno meel sharta looga badbaadi karaa xaggaaga yacni meel sharta imanaysa looga badbaadi karaa ma jiro ilaa adiga in lagu soo aada ma aamantu bikitaabika kitaabkaagii baan rumeeyey alladii anzalta aad soo dejisay wabinabiyika eh, nabigaagii baan rumeeyey alladii arsalta aada soo dirtay fain mutta ama fain mitta haddii aad dhimato mitta cala alfitrati ama mutta cala alfitrati fitradii islaamka ayaa ku dhimatay wajcalhuna ka yeel aakhira maa shaykan ugu dambeeyo taquulu aad dhahaysid muttafaqun calayhi xadiidkan waana soo maray marka ducadanna waaba akriyaa weliba waxa ugu dambeeyo aad dhehaysa noqoneen qofku marka waa inuu xifdiyo ducadan ducadan isagoo akhristay macnaheedana fahamsanoo ku tadaburay ou dhinto waxaa weyaan islaamnimadii iyo fitradii buu ku dhintay islaamnimada in lagu dhintan wax ka fiican malaha bara ibnu caazib weliba waa kusoo soo celiyey nabiga ii dhegaysaan ereeyiri wabinabiyika aladii arsalta meesha abu wuxuu yii wabirasuulika aladii arsalta wabinabiyika rasuulika ku bedel nabiga mayuu yii marka wabinabiyika ah taa marka waxay kutusa erayadan adkaarta kusoo aroorto waa in sideeda loo xifdiyo sideeda loo dhaho ayb ajarka iyo wixii laga faa-iideysanayo markaasaa la helaa wacan anasin radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam kaana wuxuu ahaa idaa awaa ilaa firaashihi gogashiisa markuu galaayo qaala wuxuu dhahay alxamdu lilahi aladii accamanaa wasaqaanaa wakafaanaa waaawaanaa faka minman laa kaafiya lahu walaa mu'wiya saasuu dhihi jiray alxamdu amaan lilahi alla askaar alle u sugnaatay alladii allihii adcamanaa na quudiyey wasaqaanaa na waraabiyey wa kafaanaa na kaafiyey wa aawaanaa na dumay oo meel aan hoyano noo sameeyey fa kan badanaa miman axad badanaa laa kaafiya lahu wax kaafiya aan u sugnaanin walaa muwiya wax dumaana aan qabin oo uunan u sugnaanin badanaa meelo galo meel geliye midna aan haysanin badan marka nicmadii baad ilaahay kaga shukrinaysaa adiga ayb rawaahu muslimun xadiidka muslim baa wariyey wacan cudayfata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh ali wasalam kaana wuxuu ahaa idaa araada haddii uu doono an yarquda inuu seexdo wadaca yadahu lyumnaa gacantiisii midig buu dhigaayay taxta khadihi daankiisa gacantiisa midig ayuu daankiisii ayuu yeelay gacanta midig buu barkanay uma yaquulu wuxuu dhahay allaahuma yaa allahu allow qinii cadaabaka cadaabkaaga iga kori yowma maalin tabcatu aad soo bixinaysid cibaadaka addoommadaada maalinta addoommada aad soo saaraysid oo qiyaama ilaahu cadaabkaaga iga badbaadiyo iga kori rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasan warawaahu abuu daawuudana waa wariyey xadiidka min riwaayati xafsata radia allahu canha wa fiihi waxaa ku jirtay annahu kaana yaquuluhu inuu dhahayo alaaa maraatin saddex jeer saddex jeer baa marka riwaayadana ay ku daraysaa ayb kitaabu dacawaati dacawaadkiibuu u kitaab yahay dacawaadku marka waa ducooyinka ducooyin fara badan oo nebiga ku ducaysan jiray ayuu halkan ka gelayaa qaala allahu tacaala alla waxauu yihi waqaala rabbukum rabbigiin waxa uu yihi idcuunii itooga oo ibarya astajib lakum idin ajiibe wa qaala tacaala alla waxa uu yihi udcuu rabbakum rabbigiin tooga oo barya tadarucan mutadariciina xaal aad tihiin idinka oo isu behinbehinaya isaga wa khufyatan xaal aad tihiin kuwa siraysanaya oo hoos u dhigaya inahu alla laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudbo ducada ku xadgudbo alla ma jecla wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi waidaa sa'alaka cibaadii addoomadeeda haddii ku su-aalaan canii aniga xaggayga iga kaa su-aalaan fa innii aniga qariibun ku dhow baan ahay ujiibu waan ajiibayaa dacwata daaci midka tuugayo ducadiisaan ajiibayaa idaa dacaani kolkuu ituugo markuu ituugayo waqaala tacaala alla waxa uu yidhi aman aman yujiibu lmudara allaahu khayrun baa soo horeysay allahu khayrun amaa yushrikuun ma allah xaqa lagu caabudaa khayr badan mase waxay iyagu cibaadada alla ugu darayaanaa fiican markaasa haddana leyi aman axad miyaa khayr badan yujiibu ajiibayo almudara yani kan la dhibaato geliyay idaa goortii dacaahu ou tuugo wayakshifu faydo asuu xumida faydo wayajcalukum idinka yeelayo khulafaa alardi dhulka kuwo khaliif ka noqdana idinka yeelayo oo dadkii idinka horreeyay aada bedelaysaan allaha sidaas qofka dhibaataysan isaga ajiibo markuu baryada la yimaado oo alla baryo qof dhibaataysan markuu alla bari la yimaado allaha maqlo oo ajiibo miyaa khayr badan mise waxaan idinka aada ka daba ordaysaan waxay maqlayaanba aan la arag baa khayr badan jawaabta waa iska caddaha marka ducada daba marka waxay leedahay masaa-ilna uu ka hadli doonaa baabka kale ayuu ku sheegi doonaa masaa-il oo ducada ku tacalluqdo ducada marka eh, waxay ka mid tahay eh, siduu sheegi doonaba ducadu waa cibaado maxaa yeelay macno cibaado ayaa ku jiro macnihii cibaadada ayaa ku dhex jiro ayb shuruudna waa leedahay oo qofka isagoo mutadaric oo ilaahay u tadarucayo waa inuu alla baryo oo miskiinnimadiisa muujinayo oo kibir iyo wax lamida aanay ku jirin waa inuu ilaahay keyrkii aanu baryin fadcu llaha mukhlisiina lahu ddiin walow kariha alkaafiruun buu allah subxaana wa tacaala leeyahay waana inuu iska ilaaliyo xadgudubka waxa uu baryayo oo inaysan dembi iyo qaraabogoysnimo aynan noqonin ducada waa in uunan degdegsanin ijaabada ee uusan dhihin ilaahan barye barye baryey waa laga ajiibi waayo oo iska dhaafa markaa markaas baanba laga aqbalaynin xalaasha cunideeda inuu ku dadaalo xaaraantoo la cuno ducada inaan la aqbalin bay keentaa waxyaabahaaso dhan baa marka ducada ku jira aadaabteeda waxaa kamid a weyse qiblada inuu u jeesto waxaa kamid a in uu markaa alla amaanistiisa ku bilaabo nebiga ku salligo muraadkiisa markaas ilaahay taksiirkiisa iyo gaboodfalkiisa uu muujiyo kadib ilaahay uu weydiisto marka hore u galo waxa uu rabo oo ilaahay subxaana wa tacala uu ka rabo waxyaabahaas o dhan baa marka ka mid ah waana maqaamaadka waxyaabaha ilaahay lagu caabudo waxa ugu weyn ba laba noocay u qaybsantaa ducada ducaau mas'alatin wa ducaau cibaadatin duco cibaada iyo duco barya ah ayb mid kastana ta kale waa dhexgelaysaa ducaau cibaada waxaa laga wadaa qofku markuu ilaahay caabudayo waxna waa rabaa dabcan walow yaanuba dhihin ilaahu waxaas waxasan kaa rabaa yuusan dhehine laakiin maxaa adigu u cibaadaysanaysaan janna ilaahay uga rabtaa badbaada ilaahay uga rabtaa waa masalo cibaado kastaa marka waa iska ducay ayb ibnu rajab saa yiraahdaa marka ducaa kast iyo ibnulqayim labadaba duco kastaa marka waa cibaado marka la leeyahay sidaas weyaan oo markaad sooman tahay hadda adoo aan adoon ku jirin hadda masale iyo allabari iyo adoon ku dhex jirin ood iska sooman tahay keliya soonkaagaas cibaadada ah macnihiisa waxaa weeyaan ilaahu io dembi dhaaf ilaahu jannada igeli naar ilaahu iga kori saasay ka dhigan tahay waxaa ku rabtid soonka waxaas ah waa marka adoo alla baryaayo kala unwa marka an nucmaan bni bashiir radia allaahu canhuma waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu alayh wali wasalam qaala nebigu waxauu yidhi adducaau ducada huwa alcibaadatu huwa isagu alcibaadatu waaba cibaada ducada ducadu marka say cibaado ku taha alimaam alkhaaabi kitaab wuxuu leeleyna shani ducaa wuxuu leeyahay sababtay ku tahay ducada cibaado ay ku tahay waxa weeyaan cibaado macnaheedii baa ka muuqdo cibaadada macnaheeda marka waa taballul qofka inuu isduleeyo khushuuco yaa ku jirto ducadan qofka markuu gacmaha kor u taagto indhihiina kor u qaado ama farti kor u qaado kulligood marka waxay keenaysaa xaqiiqa tadaruc iyo waxaa ku jiro iyo khuduuc ayaa imaanaya wuxuu sheegay marka xaqiiqadeedu inay tahay ducada idhaaru liftiqaari qofka inuu faqri muujiyo alla inuu faqri u yahay u baahan yahay isaga inuu allah subxaana watacaala agtiisa ou qof faqiira ka yahay ee uu baahi u qaba mar walba allah subxaana wa tacaala ayb simat lcubuudiya addoonnimadii calaamadaheediina waa ka muuqdaan ducada watabaru-u min alxawli waalquwa qofku markuu alla baryaayo wuxuu ka beri noqonayaa xeelad iyo awoodoo dhan waa ka beri noqonaya ilaa anaa addoonkaas kuu baahnaan ahay tabarna ma haayo xeeladna ma haayo isagoo ayuu leeyahay marka wuxuu yidhi nabigu sal l slam adducaau ducadii huwa alcibaadatu cibaadadii weeyaan rawaahu abu daawuuda watirmidiyi wa qaala xadiidun xasanun saxiix wacan caaishata radia allaahu canha qaalat waxay tiri kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu aha yastaxibu inuu jeclaysanayo aljawaamica waxyaabaha urursan oo min adducaai ducooy ducooyinka ah ducooyinka kuwooda urursan oo gaaban buu nabigu jeclaan jiray wayadacu ka tegayeyna maa siwaa daalika waxaa wixii ka soo haray rawaahu abuu daawuuda biisnaadin jayid xadiidka marka wuxuu tusayaa qofka inuu ku dadaalo ducooyinka gaagaaban oo weliba nebiga ka soo aroora kuwaasuu jeclaa rasuulka sal l slam laakiin duco lagu takallufo oo la dheereeyo maya ma jeclahay bal nebiga sal l slam waa reebay allah subxaanau watacaala wuxuu leeyahay aayadda hadda udcuu rabbakum tadarucan wakufyatan inahu laa yuxibu lmuctadiin nin wuxuu arkay nabigu sal l slamna wuxuu sheegay inay imaan doonaan dad dahaarada iyo ducadaba ku xadgudbi doono markaas baa cabdullahi bni muqafala xadiidkaa werinaya wiilkiisu arkay oo dhahayo ilaahu jannadaan ku warsaday jannada igeli sarta cad ayaan ku weydiiyey allahuma ini asaluka alqasra alabyad fii aclى aljannati jannada meesha ugu sarrayso sarta cad oo sidaa ay sidaa ahaan ilaahu ku weydiisanaya markaasuu wuxuu yidhi war ilaahay janno weydiisa naarna ka magan galo aniga rasuulka waxaan ka maqlay isagoo dhahaya waxaa imaan doono dad dahaarada ku xadgudbo iyo ducada ducada xadgudubkeeda waxa wuxuu noqonayaa wax mustaxiila inaad weydiisato ilaah weligeyba ha idilin inoole inaad tidhaahda ama waxaan dhacayninba alla agtiisa eh, yani uunan samaynaynin oo alla uu sheegayba isaga inaa weydiisatid lama rabo ictidaac ducada lagu xadgudba sajciga faraha badan sajciga waxaa layidhaha duco oo hal wax le ku horsato oo qofka maanta an u alifayo in layska dhaafa wixii marka ducooyinkii soo arooray lagu gaabsado wixii kale oo adiga aad alla uga ka rabtana inaad marka si kooban ku weydiisatid oo aan takalluf iyo ku jirin ayb wacan anasin radi allahu canhu qaal kaana akharu ducaai nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga ducadiisa badankeedu waxa uu ahaa allahuma aatinaa fi dunya xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqinaa cadaab annaar ilaahu aatin allaahuma ya allahu allow aatinaa nasii fi dunya adduunka xasanatan xasana nasii wafi laakhirati aakhiradana xasanata dhexdeedana xasanatan nasii xasana nasi wax wanaagsan nasii waqinaa ilaahu naga koriyo naga badbaadi cadaaba naari naarta cadaabkeedana ilaahu naga badbaadi muttafaqun calayhi ayb marka ducadan qof inuu badsado waana furudahay adduun iyo aakhiro qeybkoodayna jamcisay oo kulmisay dadka wanwanaagsan ee himilada fiicanna ducadaanay ku ducaystaan sida ilaahay uu yidhi famin annaasi man yaquulu rabbanaa aatinaa fi dunya wamaa lahu fi laakhirati min khalaaq waminhum man yaquulu rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar ayb dadkaa marka ilaahay subxaana watacaala dadka wan wanaagsani tanay marka ku ducaystaan ulaaika lahum nasiibu mimaa kasabuu waxay shaqaysteen ayay nasiib ku leeyihiin kuwaas nacan ayay ka leeyihiin ayb zaada muslimun wuxuu ku daray fii riwaayatihi qaala waxa uu yidhi wakaana anasun anas wuxuu ahaa idaa araada haddii uu doono an yadcuwa inuu ducaysto bidacwatin duco dacaa bihaa tanuu ku ducaysanaya iyada waidaa araada haddii uu doono an yadcuwa biducaa-in duco haddii uu doonona dacaa bihaa iyada ayuu ku ducaysanayay fiihi ducada dhexdeeda isaga uu duco raboodana ducada dhexdeeda ayuu tan ku ducaysanayay ayb wacan ibni mascuudin radi allahu canhu ana anabiya sala allahu calayh wali wasalam nebigu kaana yaquulu wuxuu ahaa inuu dhahay allahuma yaa allahu allow innii asaluka alhudaa hanuun ayaan ku weydiisanaya watuqa alla ka cabsi baan ku weydiisanayaa walcafaafa sanaan walghinaa iyo hodantinimo rawaahu muslim muslim baa wariyay xadiidkan waa soo hormaray marka waxaa fiiri ducadanas ay u gaaban tahay allahuma inii asaluka alhudaa hanuunkii salaax wanaag watuqa alla ka cabsi daacaadkii waajibaadkii lala yimaado xumaantii laga haro walcafaafa dhowrsanaan oo qofka uu xubnihiisa ay dhowrsan yihiin xaaraantii xumaantii ay ka dhowrsan yihiin walqinaa deeqtoonaansho hodantinimo oo makhluuq uu ka deeqtoon yahay alla lagama deeqtoonaado ilaa ayb oo dadka waxaa gacmahooda ku jira aan la damcin waxaa ugu fiican waa marka lagu ducaysto xadiidkana waa soo maray wacan daariq bni ashyam radia allahu canhu qaal kaana arajulu qofku wuxuu ahaa idaa aslama haddii uu islaamo callamahu nabiyu sala allahu calayh waalihi wasalam nebigu wuxuu baraayay asalaata salaadii uma amarahu wuxuu amray an yadcuwa inuu ku ducaysto bihaa-ulaa'i alkalimaati kelmadaha allahuma qfir lii ilaahu iyo dhaaf warxamnii io naxariiso wahdinii io hanuuni wacaafini io caafi warsuqnii io arsuq rawaahu muslim risqiga marka labadiisa nooc laba nooc oo risqiga waxaan la cuno oo cuntay cabidda ah iyo risqiga kale qalbiga ilaahay inuu ku quudiyo macaarif inuu ilaahay qalbiga baro oo ku quudiyo ou siiyo alla aqoonsanaan iyo diintii alla u yaqaano qofkii lagu arsuqo ayb intaba marka alla warsuqniida waa soo gelaya ibnulqayim sidaasuu dhahaa rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey waxaa kale kutusa qofka hadduu islaamo nabiga salaaduu bari jiray maxaa yeelay towxiidka salaada ku xigto ayb towxiidkana de nebigiibaaba u laqinayo macnihiisana way fahmayeen maadaama ay dad carab ah oo luqada carabta aada u yaqaana ay ahaayeen dadkaas ayb oo laa ilaha illa allahu macnaha ay keenayso way fahmayeen waxa ay anfinayso iyo waxa ay sugayso dabadeed marka salaadii baa marka la gelaya hadday masaa-il towxiidka ku saabsan dadkaas ay ka qalloocatana nebigaaba markiiba u bayaaninayo gadaalba u dhigaynin ayb wa fii riwaayati lahu riwaaya imaam muslim u sugnaatay can daariqin anahu samica anabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigu maqlay wa ataahu walxaal iyadoo qad ataahu uu u yimid rajulun nin faqaala waxa uu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow kayfa sidee baan aquulu dhahaa xiina as'alu rabbii rabbigay markaan wax su-aalanayo qaala waxa uu yidhi qul waxaa tiri allaahuma yaa allahu allow ikfir lii ii dhaaf warxamnii ii naxariiso wacaafinii ii caafi fidnada iga caafi warsuqnii ii arsuq fa ina haa ulaai kuwaani tajmacu laka waxay kuu kulminaysaa dunyaaka wa aakhirataka adduunyadaada iyo aakhiradaday kuu kulminayaan ducadan oo hadaad ducadan akhrisato adduunye iyo aakhiro khayrkoodii iyadaa kuu kulminaysa ibni camr bni alcaas radia allahu canhuma qaal cabdulahi camr bni alcaas qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxauu yidhi allaahuma musarifa alquluubi sarif quluubanaa calaa taacatika allahuma ya allahu allow musarif alquluubi ya musarif alquluubi quluubta midka gedgedinaya ayb sarif ilaahu gedi quluubanaa quluubteenna calaa daacatika ku gedgedi daacadaada ku gedgedi oo quluubteenna daacadaada un ha ku gedgedoonto rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey xadiidkana marka wuxuu tusaya allah subxaana wa tacala inuu quluubta gedgediyo xadiid kalena wuxuu ahaa nabigu aad u badin jiray allahuma yaa muqalib alquluubi habit qalbii calaa diinika markii la weydiiyey ducadan maxaa u badinaa ah rasuul alloo la yirin waxa uu yidhi ina alquluuba bayna isbacayni min asaabic araxmaan quluubta waxay ku jiraan laba faroodoo faraha allah ilahay isagaa yaqaan farahiisa kayfiyadooda anaga ma naqaan laakiin mar haddii nabiga ku dhawaaq annagaa ku dhawaaqayna kayfiyadoodana waxaan fahmay waxaan garanayna maaha ilaahayba nooma sheegin rasuulkiina noo nooma sheegin bes marka waa cilmi naga qeyb naga ah isaga u deynayna allah subxaana watacaala laakiin inaan rumayno waa maadaama nebigu uu ku hadlay warkaan qaab ma u yeelayna iyo tamthiil iyo midna dhakaysiin iyo waxba uma sameynayn wuxuu yidhi marka laba faroodoo faraha allay ku jiraan quluubta yuqalibuhaa kayfa yashaa waa gedgediyaa sidou doonoon uu gedgediyaa marka qofka waxaad arkay maanta isagoo muslima beri gaal noqday gaal waxaa arkaysaa shalay gaal ah maanta muslima qof shalay dhaacadii ku jiray maanta fisqi iyo u baxay mid fisqi iyo ku jiray ka toobad toobadkeeno xaalkiisu wanaagsanaada kulli dadka ilahay baa gedgediya sunno mid ku jiray oo bidca galay mid bidca ku jiray oo sunnadii galay kulli waxaan dhan ilaahay baa dadka qulubtooda gedgediyo laakiin waxaa ilaahay la weydiistaa qalbigaaga inuu daacadiisa uu ku gedgediyo wacan abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sal allahu alayh ali wasalam qaal tacawaduu billaahi ilaahay magangala min jahdi lbalaa balada mashaqadeeda iyo dhibkeeda ka magangala wa darki shaqaa wa shaqaa'i xumaanta ama dhurdarsashada haleelitaankeedana ilaahay ka magangela ina idin haleesho xumaan iyo nasiib xumo iyo dhul iyo yacni iyo qofkii oo khaatumada ka halaawdo taa qaatuma hallaabid haleelitaankeeda inay ku haleesho ilaahay ka magangalo wasuu ilqadaai qadaha kiisa xun qadaha midkiisa xun suu ilqadaa marka maxaa laga wadaa wax ilaahay qadaray say u xumaan karaan <clears throat> xumaanta waxaa weeyaan binisbati lilcabdi addoonka waa amaa ilaahay isaga xikmadaa ka dambayso wax uu qadaraayo oo annaga sharta nala ah xagga alla sharka ma aha ma fahamtee oo yacni ilaahay subxaana wa tacaala marka uu qadaraayo qof inuu gaal noqdo qof inuu mubtadic noqdo qof inuu faasiq noqdo xikmadaa xagga alla uga jirto xikmad ayaa ku jirto yani haddaan iyagu jiri lahayn waxyaaba fara badan baan qabsoomi kari lahayn ayb laakiin addoonka marka la fiiriyo bidcada ku jiro ku jiro kufriga shar waay ayb si kale haddii loo dhaho waxay noqonaysaa abuurista alle ee khayrka iyo sharta labadaba alle waa abuuraaye abuurista alle waa xigmadaysanta xikmadaa ku jirta iyada laakiin shaygii abuuristii alle ku yimid iyo sharta ku jirtaa marka sharta makhluuq ay ku jirtaayo abuurista alla kuma jirto khalqi iyo makhluuqa kala jiro alkhalqu hayru lmakhluuqi ibliis matalan waa makhluuq waay waa la abuuray laakiin shar waay isaga makhluuq ahaantiisa shar waay isaga abuuristii allana oo samayntii alla uu samaynayo ibliis iyada maxaa la dhahaa shar maa la dhahaa mayma la dhahay xikmadaa ku jirta qofna inuu saa u dhumo dariiqiisa laga leexdo jannada iyo naarta ibliis in dariiqiisa la khilaafo iyo in la raacay ku kala xirantaha haddaan isaga la abuuri lahayn janna i naar nin qof mutaystay see loo garan lahaa lama garteen marka wasuu-i lqadaa'i waxaa weeyaan makhluuqii alla uu abuuray xumaanta markaa ay ku jirta xumaan ayb kaas yaa laga wadaa wasuu-i lqadaa'i qadaha midkiisa xun ayb markuu abuurmo ka bacdi xun dabcan abuurista alla laakma xuma iyada mar walba washamaatati lacdaai cadowgii farxadiisii baan ilaahay ka magangala cadowgaagu haddou farxo adiga waa baabaday day muttafaqun calayhi tacawaduu bilah ilaahay ka magangala min jahdi lbalaa'i balada dhibkeeda mashaqadeeda wa darki shaqaa'i wa daraki shaqaa'ina waa loo dabtay khaatuma xumada iyo nasiib xumada haleelitaankeeda inay idin haleesho alla ka magangalo wa wasuu ilqadaai qadaha midkiisa xun qadaakiisa xunna marka addoonka marka loo fiiriyo ama ilaahay marka isaga wax samayntiisa khayrka iyo sharta labadaba uu abuuraayo xigmadaa ka dambayso waana ku mahadsan yihiin alla subxaana wa tacaala laakiin sharta iyay ku jirtaana makhluuqa la abuurayay ku dhex jiraysaa kaasaa marka alle laga magangala gala wa shamaatati alacdaai acdaada farxooda ilahay cadowgaada haduu farxo waa kuu dhamaatay ayb ayb wa riwaaya marka yani wasuu qada markaan ilaah in qada xun intuu iqabto yani macnaheedu waxaa weya inaan anigii xumaado ayb ilaahu taasaan kaa magangelayaa nacam kabaha alla wax ka faka kara male laakiin alla bariga iyo ducadu waa anface qof wafii riwaayatin qaala sufyaanu sufyaan waxa uu yidhi ashuku waxaan ka shakeynaya aan ka shaki qabaa anii aniga zidtu inaan ziyaadiyey waaxidatan mid minhaa kamida kuwan wacanhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama nebigu wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahay allaahuma yaa allahu allow aslix lii ilaahu iyo hagaaji diinii diinkayga alladii diinka oo huwa isaga wa cismatu amri arrinkayga cismadiisa ahaa dhowritaankiisa ahaa wa aslix lii ilaahu iyo hagaaji dunyaaya adduunyadeeda allatii adduunyada oo fiihaa iyada dhexdeeda macaashii noloshaydu ay ahaatay wa aslix ilaahu hagaaji lii aniga aakhiratii aakhiradeyda iyo hagaaji allatii taas oo fiihaa dhexdeeda macaadii noqodkayga oo ahaanayo wajcal ilaahu yeelal xayaata nolosha ziyaadatan ziyaado ilaahu igaga dhig li aniga igaga yeel fii kulli khayrin khayr dhammaantiis dhexdiisa oo nolosha aan noolahayn khayr ziyaaday un igaga dhig wajcal ilaahu yeelal mowta geeridana raaxatan raaxa li aniga igaga yeel min kulli sharin shar dhammaanteed aan ugaga raaxaysto geeridana ilaahu waxaa iga dhigtaa midaan sharta uga raaxaysto shar inta igu diinkayga ku dhici lahayd rawahu muslim xadiidka muslim baa wariyey marka diinkii baa loo hormariyay feyr waxaa ilaahay la weydiisanaa ilaahw diintaydii oo arrinkaygii cismadiisa ahayd yacni diinka waa kaad ku dhowrmi lahayd oo aa ku dhowrsa lahayd adduunyadii baa markaa la gala ee aan ku noolaa noloshayda ile noloshaada adu adduunyada dhexdeeda ku dhex nooshahay taasna ilaahu iyo hagaaji aakhirada aan u noqon doonana ilaahu ii sameeyo iyo hagaaji nolosha aan noolahayna ilaahu mid siyaado ka dhig oo aniga kororsiimo un igaga dhig khayrka dhexdiisa aan markaa kororsado geeridana waxaad igaga dhigtaa raaxo shar dhammaanteed aan uga raaxaysto wacan caliyin radi allaahu canhu qaala qaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nabigu wuxuu igu yiri buu yiri qul waxaa tiri allahuma yaa allahu allow ihdinii ahnuuni wasadidnii ilaahu itoosi wafii riwaayati allahuma ya allahu allow inii asaluka alhudaa baan ku weydiisanaya hanuun wasadaada iyo toosnaan waxaa kaloo wasadaada la yidhaahdaa dhexdhexaysi dhexdhexaysi waa fiican yahay quluwi xadgudub lama rabo gaabina lama rabo meel dhexe rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyay wacan anasin radi allahu canhu malashaana markada wax weyn baa ilaah la weydiisanaa hanuun hanuunku marka waa maxayna waa quluwi xadgudub la-aan iyo gaabis la-aan waa sadaadka midka uu leeyahay wasadaada quluwigu markuu aad buu u yahay bidcaduna labadaa dhinac bay ka timaadaan imaa mujaawasat lxaddi shayga xadkiisa in la dhaafiyo waimaa waxay ka timaadaa taqsiir gaabin iyo gabadfal wacan anasin radi allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam yaquulu nebigu wuxuu ahaa inuu dhahayo allahuma ya allahu allow inii acuudu bika waxaan kaa magan adiga min alcajzi cajis walkasali wahsi ayb cajzi waxaa la yidhaha wax adiga aada awoodi karinba oo awoodeedii lagaa qaaday waana rabtaa inaad samaysid oo waa khayr kheyrkaa markaad aragto isagoo samaynayo waa ciishoonaysaa awooddiina waa lagaa qaado awoodi malihid taasaan ilaahu kaa magangelaya walkasali wahsi kasal marka waa wahsi shaqadii waa qaban kartaa laakiin adigii baan rabin waa iska jiiftaa ciyaaraa rabtaa ama dhiildhiili wax lagu daaho unbaad wax aad qabsan karto oo aad dhammaystirkiisa gaari kartid oo haddana aadan samayn karin waa cudur waa waxa nabiga ilaahay soo waljubni marka labadaana marka waa aalaan xanuuno qalbiga ku imaado cajziga ee ka salka waljubni fulaynimo fulaynimaan ilaahu kaa magangelaya waalharami duqnimo waalbukli bukli ah cudur waxaan o dhan wa acuudu bika ilaahu waan ku magangelayaa min cadaabi alqabri baan kaa magangelayaa qabriga cadaabkiisa wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min fitnati almaxyaa walmamaati nolosha fidnadeeda iyo geerida fidnadeeda geeridaa fidnadeedana laba macno marka la dhimanayo qofkaa la fidnayn karaa ilahan ka magangel khaatumada uga hadlaabayso ayb markuu qofka dhimanayo cid xutiri kartana aynan jirin ayb waxaa kaloo noqon kartaa markii la dhinto kabacdii qabriga la galo hadda la cadaabulqabri maadaama lasoo sheegay walmamaati waxaa tiraahdaa marka aa qofka u dhimanayo wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaynada wadalaci deyni ayb deyntii culayskeedan ilaahu kaa magangelaya wa qalabati rijaali iyo ragga adkaanshadoodan kaa magangelaya raggii aan ishayan inay iga adkaadaan marka dadka muslimiintu ishaayaan waa un dad gaalo iyo wax fisqi iyo ku dhex jira kuwa marka inay iga adkaadaanaan ilaahu kaa magangelaya buu leeyay nabiga sal l slam oo haday ay ka adkaadaan waa dhibaato wa wadalaci deyna deyntu shiddo iyo dhibay leedahay nam ayb rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey ayb ayb hadaad fiirisa marka xadiidkan hadda waxyaabaha nebiga ilaahay ka magangalayo waa asbaab ama aalaam iyo asbaabtooda xanuun cuquubo iyo sababkii keeni lahaaba bukligu xanuunna waayaha sababna waa noqon karaa haddii xaqii lagugulahaa ka bakiisho waa kuu dhammaatay waa ku cadaabaa ku mudanaysaa wa acuudu bika min cadaabi lqabri markuu leeyahay baa cuquubadiiba u ka hadlaya waxyaabaha nebiga ilaahay isticaadooyinka rasuulka oo dhanna waa shar isticaadooyinka rasuulka uu ka alla subxaana wa tacala waxyaabihii uu ka magangeli jiroo dhan waa shar shartaasna waxay u qeybsantaa asbaabtii keeni lahayd cuquubada iyo cuquubadii laftirkeeda taasaana nebigu isticaadooyinkiisu ay u badnaayeen ayb sida alimaam ibnulqayim uu ku yiri badaa-iculfawaa-idka wacan abi bakrin sidiiq radi allahu canhu anahu qaala waxa uu yidhi anahu qaala lirasuulilahi sala allahu alayh ali wasalam wuxuu ku yidhi callimnii ducaaan duco bar adcuu bihi aan ku ducaysta fii salaatii salaadeyda qaala waxau yidhi qul waxaa tiri allaahuma yaa allahu allow innii dalamtu nafsii nafsadeydii baan dulmiyey aniga dulman dulmi katiiran fara badan walaa yakfir dunuuba dunuubtii ma dhaafo ilaa anta adiga maaha cid kale ma dhaafto faqfir lii ilaahu i dhaaf maqfiratan dembi dhaaf cindika agtaada ka ahaaday warxamnii inaxariiso inaka adiga anta alkafuuru baata mid dembi dhaafid badan araxiimu naxariis badan muttafaqun calayhi salaada marka lagu dhahaya fii salaatii salaadii intaan la salaamo noqsanin marka inii dalamtu nafsii marka waa maxdulman kaiiran abuubakar oo la ogyahay inuu dadka ugu fadli badan yahay nebiga ka bacdi ambiyada ilaahay kadib waxaa la yidhaahdaa qof walbaa yani dulmi fara badan marka la lagama wado zino iyo tuugnimo iyo daddil iyo muslim dilid iyo waxaasuu geli jiray abubakar maaha macnaheedu nin walbaa yacni isaga heerkiisa iyo meesha uu taagan yahay wax unbaa dulmi u ah nacam waxaa laga yaabaa marka waxyaaba anaga annaga abubakar isku miisaan ma manihin nacam isaga dunuub fara badan abubakar wuu ka dheeraa jiray diinkiisaa ka celi jiray waxyaaba un markaa taqsiiraan iyo waxyaabo uu la imaanayo taqsiir u arkayana waa jiraan kuwaas waa marka kuwa usaa dhahay oo xadiidkan marka sharxiisa ibnu taymiya risaalo ka qoray wa fii riwaayati riwaaya wa fii ayb ayb wa fii beyti riwaayo kale marka waxay leedahay wafii beyti adcuu bihi fii salaatii salaadeeda aan ku ducaysto iyo wafii beyti guriga markaan joogo aan ku ducaysto ayay riwaayadaasu leedahay ayb wa ruwiya waxaa la wariyey dulman kaiiran ayaa la wariyey dulman kaiiran wa waxaa kaloo la wariyey kabiiran ayaa la wariyey bitaa lmuhalaati bithaa ilmuhallaati tadii la saddex dhibiceeyey oo bilbaa ilmuwaxadati iyo badii la hal dhibiceeyey kaiiran iyo kabiiran labadaba laweyy fayanbaqii waxaa haboon buu yidhi an yujmaca baynahumaa in la jamciyo fa yuqaalu wuxuu dhahayaa marka waxaa la dhahayaa kaiiran kabiiran wuxuu leeya nawowi isaga mar hadday kaiiranna soo aroortay kabiiranna soo aroortay allahuma innii dalamtu nafsii dulman kaiiran kabiiran labadaba hala laakiin masaladan ibnulqayim wuxuu leeyahay sax ma aha in la jamciyo sax ma aha sababtoo ah kaiiran waa soo aroortaa layidhi si gaar ah kabiiranna riwaayo kale si gaara ugu soo aroortay adiga marka waxaa kuu furan inaad tira ama kaiiran dhahdo marmarna kabiiran dhahdo laakiin kaiiran iyo kabiiran oo wada jiro ma soo aroorin talfiiq marka adkaarta ma lagu samay karo ma garatay yacni kaiiran oo keligeed waa soo aroortay kabiiran oo keligeedna waa soo aroortay laakiin labadooda wada jiro nebiga lagama haayo marka labadooda in la jamciya ma aha dikrigana hore waxaan usoo marnay inuu tawqiifi yahay oo aan wax wax lagu bedelaa iyo wax kale ayna imaan karin marka wixii dikri ah oo saanna usoo arooray sidaanna usoo arooray marna inaad saan u samaysa marna saan u samaysaa leedahay lakiin inaad isku darto mahe sidaad uu sheegaya imaamu nawowi oo kale waa laga fiicanya wacan abi muusa radi allahu canhu can nabiyi sal allahu alayh ali wasalam anahu kaana yadcuu wuxuu ku ducaysanayay bihada ducaai ducadan allahuma qfir lii ilaahu idhaaf khadiyatii gafkayga wajahlii jahligayga wa israafii xadgudubkayga fii amri aan ku xadgudba wamaa iyo wixii anta adiguba aclamu bihi minii aada igaga ogaal badan tahay allahuma yaa allahu allow ikfir lii ilaahu idhaaf jiddii dhab yani dhabteyda waxaan u sameeya jiddii yani dhiildhiil la-aan waay waxaan si dhaba dhab ahaan dembigii aan u galay ilaahu idhaaf wahazlii dhiildhiil kaan u sameeyey iyo kaftan ahaan iyo dhiildhiil ahaan wixii u sameeyey wa khadaii gafkayga wa camdii kaskayga wa kullu daalika kaagaa dhammaantiisna cindii agteedu ahaaday intaba waa qabaa dunuuba allaahuma yaa allahu allow ikfir lii ilaahu idhaaf maa qadamtu waxaan hormarsaday wamaa akhartu waxaan dibmarsaday wamaa asrartu waxaan siraystay wamaa aclamtu waxaan muujistay iyo wamaa waxi anta aduguba aclamu aad tahay ku ogaal badan bihi maagaba minii aniga igaga ogaal badan aad tahay anta adigu almuqadimu midkii hore u dhiga ayaa tahay dadka wa anta adiga almuahiru midkii dib u dhigaa tahay dadka qaar qoshana daacadaadii baa dib ugu dhigay mid kalena waadyaad waxaan ujeedaa a ku hormarinaysaa ood horey ugu dhigaysaa midna dembigiisii ayaad darti ayaad gadaal ugu dhigaysaa wa anta adigu calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun kii awood ku awood badan baa tahay muttafaqun calayhi wacan caaishata radi allahu canha ana anabiya sala allahu alayh ali wasalam kaana yaquulu wuxuu dhahay fii ducaa'ihi allahuma inii acuudu bika ilaah waxaan kaa magan min shari maa camiltu min shari maa kii shartiisa camiltu aan sameeyey wa min shari maa kii shartiisa lam acmal aanan samaynin rawaahu muslim maadi mustaqbal waa marka wixii aan sameeyey shartiisa ilaah waa kaa magangalay wixii aanan samaynin shartoodana waa kaa magangalay galay hadda kadib inaan sameeyo adcooyinka rasuulka marka qofka yani waxyaaba oo hadda ku dhex jiro samaynayo iyo waxyaaba mustaqbaloo soo socdo dhici karta inuu sameeyo ayuu ilaahay ka magangelay wacan ibni cumar radi allahu canhuma qaal kaana min ducaai rasuulillahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka ducadiisii waxaa ka mid ahaa inuu dhihi jiray allahuma yaa allahu allow innii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min zawaali nicmatika nicmadaada zuuliteeda nicmadaada in iga zuusho oo iga tagto adoo caafimaad haystay cudurkuu yimaado daran adoo hanuun haystay baadi inay kuu timaado wa taxawuli caafiyatika caafiyadaada wareegisteeda inay iga wareegto aniga meel kale u wareegtana waa kaa magangela ilaah diinkaaga ilaahay hadduu kaaga caafiye shirki bidco macsi hadday marka caafiyadaasi kaa wareegto waa dhibaato wa fujaa'ati niqmatika niqmadaada yacni musiibadaada kadinteedan ilaahu kaa magangelaya inay musiibo kadiso ayb wa jamiici sakhatika iyo caradaada dhammaanteed baan ilaahu kaa magangalay rawaahu muslim duco gaaba wacan zayd bni arqam oo aada marka macno weyn ugu fadhiso wacan zayd bni arqam radi allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nabigu wuxuu dhahayay allahuma inii acuudu bika ilaahu waxaan kaa magangelaya adiga min alcajzi cajzi walkasali kasal walbuqli wa cadaabi alqabri allahuma ya allahu ya allow aati sii nafsii nafsadeyda taqwaaha alla ka cabsigeeda sii wasakihaa ilaahu dahir oo dunuubta ka nadiifa anta adiga khayru man ayaa tahay axadkan ugu khayr badanoo zakaaha dahiro nafta anta adiga weliyuhaa nafsadeeda kii maamulayaa tahay wa mawlaahaa mawlaheedii baa tahay allihi rabbigeedii baa tahay allaahuma ya allahu allow innii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min cilmin laa yanfac cilmi aan waxba anficin laba nooc wey cilmi aan daatadiisaba wax anfacayn amase cilmi isaga daatadiis iyo iskiis waxbaa u anfacaa laakiin adaan ku camal falin oon camalkii baa lagaa waayay dhibuu kugu yahay kaas marka wamin qalbin qalbi baan kaa magangal ilaahu laa yakhshacu aan khushuucaynin qalbi marnaba aan khushuucaynin qalalay qalbiga hadduu qalalana xubnaha cibaadada ma u degdegi karto wamin nafsin iyo naf laa tashbacu aan dhargaynin naf aan dhargaynin wax kasta haddii la siiyo damac uu keliya haayo marka in damaca ilaahay ka haayo waxweyn wamin dacwatin iyo duco laa yustajaabu lahaa aan la ajiibin alla bari aan la ajiibaynin maxaan lagu ajiibaynin isagiibaa wuxuu ka buuxiyey wixii albaabada albaabada wixii ka xiri lahaabuu ku dadaalay oo ka buuxiyey marka haddaad gurigan albaabkiisa iska xirtid meelaha ka baxda ma helaysid meel wax kaaga soo galaanna ma helaysid albaabka iyo darishadaha meel walba haddaa xirtid marka albaabada ducada in la aqbalo joojiyo fur banaanka iska dhig ka takhallus markaa ilahay waa ku aqbala shuruudiina ku dadaalo rawaahu muslim baa xadiidka wariyey wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala alla ly slam kaana yaquul wuxuu dhihi jiray allahuma laka aslamtu ilaahu adaan isu kaa dhiibay wabika aamantu adaan ku rumeeyey wacalayka tawakaltu adaan ku tala saartay wa ilayka anabtu adaan kuu soo noqday wabika adiga adiga ayaan khaasanta kuu dooday <coughs> waa maxay xaqaagii iyo tawxiidkii ayaan u dooday qofka marka tawxiidka sheegaayo oo bayaaninaayo oo shubhooyinka lagu keenayo ka baabi'inayo dadka ku dhex nashirinayo ku dhex faafinayo waa qof ilaahay xaqiisii ka hadlaayo dadka qaarna makhluuq unbay ka hadlaan xaqooda wa ilayka adigaan xaakamta kuusoo xugun tegay garsoor iyo xukun marka loo baahanyaa ilaah kaaga xaggaagaan soo aaday meel kale ma aaday faqfir lii ilaahu i dhaaf maa qadamtu waxaan hormarsaday wamaa akhartu waxaan dibmarsaday wamaa asrartu wamaa aclantu anta almuqadimu anta almuakhiru laa ilaaha illaa anta waa soo marnay macaaniyeeda kuwaan zaada bacdu ruwaati ruwaadda qaar waxay ku siyaadiyeen walaa xawla walaa quwata ila billahi muttafaqun calayhi wacan caaishata radi allahu canha ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam kaana yadcuu bihaulaai alkalimaati kelimadahan buu ku ducaysanay allahuma inii acuudu bika ilah waxaan kaa magangelayaa min fitnati nnaari naarta fitnadeeda wacadaabi cadaabi naarta cadaabkeeda wamin shari alghinaa hodantinimada sharteeda waalfaqri faqriga shartiisa haddii xoolaha ka bataan fidnay ku noqon karaan haddii faqri laga dhigo aan waxba haysaninna fidnow faqriga ku noqon karaa oo inuu xaaraantii aadaa laga yaabaa tuu adkaysan waayo sabri waayo xaaraantii dalaq ihaah marka hinaha hodantinimada iyo faqriga shartiisa in ilaah kaa magangalo rawaahu abuu daawuuda watirmidiyu waqaala qaala xadiidun xasanun saxiixun wahada lafd abi daawuud waa kan ayb abu daawuud lafdigiisii waa kan ayb ayb وcan زiyaad bni cilaaqata can camihi wahuwa qطbaة bnu maliki weyaane radia allahu canhu qaal kana الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam yaquul nabigu wuxuu dhihi jiray allahuma inii acuudu bika min munkaraati اlakhlaaqi ilaah waxaan kaa magangelayaa akhlaaqda teeda la inkiro oo sharcigu inkiro wax sharciga inkiraya caqliga saliimka uu inkiraya fidradu inkirayso ayaan kaa magangal ilaah akhlaaq marka la inkiro walacmaali acmaal kuwooda la inkiro walahwaai ahwaada wax naftu jeceshahay teeda la inkiro ahwaadu waa iyada dhanba wax la inkiro rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan wacan shakal ibni xumaydin radi allahu canhu qaala qultu waxaan ihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi callimnii bar ducaa-an duco qaala waxau yihi qul waxaa tiri allahuma ya allahu allow inii acuudu bika min shari samci maqalkayga shartiisaan kaa magan galay wa min shari basarii aragayga shartiisa wa min shari lisaanii carabkayga shartiisa wa min shari qalbii qalbigayga shartiisa wa min shari maniyii manidayda shahwada iga baxaysa aniga sharteeda intanoo dhan inay sabab shar igu noqdaan ilah alahkaamaanga rawaahu abu daawuuda watirmidiy waqaala qaala xadiidun xasan wacan anasin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh ali wasalam kaana yaquulu nabigu wuxuu dhihi jiray allahuma ya allahu allow inii acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min albarasi baras cudur jirka dhan la cadcadaada qaarka dhan ula cadcadaanay wljunuuni waali ayaan ilaahu kaa magangalay wljudaami judaam ayaan ilaahu kaa magangalay iyo wasayi lasqaami cudurada kuwooda xunxun rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiixin ayuu ku wariyey wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam yaquulu nabigu wuxuu dhihi jiray allahuma yaa allahu allow inii acuudu bika waxaan kaa magangelaya min aljuuci baahi fa inahu isagu maxaa yeelay bisa wuu baas lahaaday bisa waxaa baas lahaaday addajiicu kan uu la jiifsado baahidu midkii la daristoy la jiifsato ayaa baas lahaaday <clears throat> wa bika ilaah waxaan kaa magangelayaa min alkhiyaanati khiyaano fa inahaa khiyaanadu bisat ilbiaanatu waday fa inahaa maxaa yeele iyadu bisat waxaa baas lahaaday albiaanatu waday ayaa baas lahaaday almaqsuusu bidamihi ayb biaana marka waxaa leeyahay saaxiibka hoose marka khiyaano hadday saaxiib hoose kula noqoto waa bis waa kuu dhammaatay rawaahu abuu daawuuda biisnaadin saxiix marka nebiga khiyaanadiina ilaahay buu ka magangelaya baahidiina allou ka magangelaya hadday baahidu badato waxaa laga yaabaa qofku inuu xaaraan iska ruugo xaaraanta iska cuno usan u aabayeen haddii khiyaanadu ay badatana waa dhibaato diin la ayb khiyaanaduna hadda aaday u badatay wax walba waa laysku isku wacan caliyin radi allahu canhu ana mukaataban addoon la kitaabeeyey ayaa ja cali u yimid faqaala waxa uu yidhi adoon la yidhi haddaad intaas ii keenta xora tahay markaasuu yidhi inii cajaztu anuu waxaan ka caajizay oon awoodi waayo can kitaabatii lacagtii laygu kitaabeeyey ken la yidhi ee fa acinnii qaala waxa uu yidhi alaa ucallimuka maku baraa kalimaatin kelimado callamaniihinna rasuulullahi sal ll ly slam nebigu uu ibaray low kaana calayka dushaada hadday ahaan ahaato milu jabalin buur oo kale oo daynan dayn ah buur dayn ah hadday dushaada ahaato addaahu canka ilaahay uu kaa gudaayo xaggaaga uu ka gudaayo qul waxaa tiri allaahuma yaa allahu allow ikfinii ilaahu ikaafi bixalaalika xalaashaada igu kaafi can xaraamika igaga kaafi xaaraantaada wa aqninii ilaahu ideeqsi hodan iga dhig bifadlika adiga fadligaaga igu deeq caman igaga deeqsi waaka adiga kaa soo haray rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanun weyn waay marka qofka haddii deynta ay ku badato oo culays saaran yahay allaahuma kfinii bixalaalika can xaraamika waaqinii bifadlika canman siwaaka ayuu akrina si dhaba haddii u akriya ilaahay waa ka gudaa ayb haddii uu si dhaba ula yimaado allah subxaana wa tacaala marka uu ka gudaya saas saasuu sheegay rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan ayb wabilahi towfiiq wsal allah sal ala nabiyina mxamedi wala alih wsabi